bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlihi وsaxbihi أجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabu الtaqriib lilimaam الnawowiyi raximah اllahu tacaala waxaan ku dhex jirnay awjuhu taxamuli اlxadiid xadiidka xambaaristiisa awjuhdeeda qaybta labaad ayaan ku jirnay ee cardiga ama alqiraa'atu cala shay wuxuu leeyahay marka waاkhtalafuu fii musaawaatiha lisamaaci min lafdi الshaykhi warujxaanihi calayha warujxaaniha calayhi waاkhtalafuu culimmadu waxay isku khilaafeen fii musaawaatiha qiraa'adu inay la simanaanshadeeda lisamaaci ay la siman tahay ayay isku khilaafeen xagga darajada min lafdi shaykhi sheekha lafdigiisa laga maqlo maqlitaanka sheekha lafdigiisa laga maqlo iyo iyadu inay siman yihiin iyo wa rujxaanihi samaaca raajaxnimadiisa calayhaa cala alqiraa'ati uu ka raajaxsan yahay wa rujxaanihaa iyo iyada qiraa'adu raajaxnimadeeda calayhi cala samaaci ay ka raajaxsan tahay yay isku khilaafeen marka saddex qowl yaa meeshaas uu kaaga ishaaray inay isku mid yihiin asamaac min lafdi shaykh iyo qiraa'a cala shaykh qiraa'adu inay derajo sarrayso samaacu inuu derajo sarreeyo fa xukiya alwalu qowlka hore inay siman yihiin waxaa laga sheegay can maalikin wa asxaabihi imaamu maalik iyo asxaabtiisa iyo wa ashyaakhihi shuyuukhdiisa iyo wa mucdami culamaa'i alxijaazi waalkuufati xijaaz iyo kuufo culimmadooda badankood wاlbukhaariyi iyo bukhaari wakayrihim iyaga keyrkood baa laga sheegay ayb bukhaari kitaabu lcilmi buuba isaga ku dhigay saxiixiisa akhbaranaada iyo xadaanaada iyo qiraa'ada iyo samaaca iyo waxa dhan inay yani isku darajo ay yihiin wahaanii ka labaadna can jumhuuri ahli lmash can jumhuuri ahli shari baa laga sheegay ahlu sharqiga badankood wahuwa saxiixu kan labaad marka waxaa weeyaan warujxaanihi calayha samaacu inuu ka raajaxsan yahay qiraa'ada oo isagu uu ka horeeyo sidaa waxaa laga sheegay culamaa'u ulmashriq badankood wahuwa saxiixu isagaana saxiixa weeye waاhaaliثu qowlka saddexaad can abi xaniifata wabni abi di'bin waغayrihima baa laga wariyey wariwaayat wahuwa riwaayat weeyaan qowlkaasi riwaayo can maalikin maalik laga warinayo riwaayo imaam maaligna waa tahay qowlka saddexaad marka waxaa weeyaan in qiraa'ada iyo samaacu qiraa'adu ay darajo sarraysado laakiin qowl aad looga xoog badan yahay weeyaanoo labadan qowl unbaa aada isu ciriirinaya qowlka dhexe ee uu yidhi huwa saxiix baana loo badan yahay oo sheekh iyo afkiisii laga haayo xadiidka iyo qiraa'o lagu dul akhriyey waxaa aad ugu dhow dabdiga iyo yacni iyo ixtiyaadka isaga afkiisa in laga maqlo ayb markuu intaa sheegay kadib wuxuu leeyahay walaxwadu fi اriwaayati biha qara'tu calaa fulani ow quri'a calayhi wa asmac haddana wuxuu gelayaa markii aad qiraa'o xadiidka lagu soo xambaaro kayfiyadii loo warin lahaa iyo alfaadii la isticmaali lahaa samaacu wuxuu ku soo yidhi samictu xadaanaa ahbaranaa amba'anaa intaba in la dhihi karo can qaala lanaa kulli in lagu dhihi karo yuu kuu soo sheegay qiraa'ada marka iyada siiqadeeda see waay walaxwadu sida dadaalka badan oo dadaalka uu ku jiro fi riwaayati yacnii riwaayo bihaa qiraa'o wax lagu wariyo qara'tu calaa fulaanin waay sida axwadka ah. aw amase quri'a calayhi waa lagu dul akhriyey wa ana asmacu anoo maqlaya fa aqara bihi waa qiray ayb fa aqara bihi wou qiray uma cibaaraatu samaaci uma markaa dabadeed waxaa ku xigo cibaaraatu samaaci samaaci cibaaraadkii aan ku soo marnay muqayadatan xaal ay tahay iyadoo la qayday laakiin cibaaraadka aan samaaca ku soo marna waa maxay samictu markaa ka reebta waay dabcan xadaanaa iyo akhbaranaa ayaan soo marnay oo la qaydayo qiraa'adii lagu qaydaayo see la dhahayaa xadaanii ama xadaanaa qiraa'atan qira'a ahaanuu noogu sheegay ahbaranaa qiraa'atan amba'anaa qiraa'atan saa in loo qaydayaa ayb ayb ka xadaanaa aw ahbaranaa qiraa'atan calayhi saas oo kale wa fi shicri <clears throat> shicirkii dhexdiisii ayuu noogu tiriyey qiraa'atan calayhi inagoo markaa ku dul akhrinay isaga maaha lafdigiisa in laga maqlee korkiisaa lagu akhriya isna waa qiray wa manaca iطlaaqa xadaanaa wa ahbaranaa bnu اlmubaaraki wamanaca ibnulmubaarak ibnulmubaarak wuu manciyey wayaxya bnu yaxya atamiimiyu waaxmed bnu xambalin waannasaa'iyu iyo wagayruhum ilaaqa xadaanaa in la ilaaqo xadaanaa ilaaqeediiba ay manciyeen waahbaranaa iyo ahbaranaa yacnii iyadoo iska furan xadaanaa bis ahbaranaa bis oon qiraa'atan calayhi la dhihin iyagu waa manciyeen culummadan ayb waa sida ibnulmubaarak uu qabo iyo yaxya bnu yaxya atamiimi yaxya bnu yaxya atamiimi waxaa weeyaan shaykhu albukhaari wa muslim iyo hayrkood ayb وأحmed بnu xambali iyo والنasaaئiyu iyo وغayruهum iطlaaqa xadaanaa bay manciyeen iyo abaranaa iyo akhbaranaa in qiraa'o lagu sheego iyadoo markaa xadiid qiraa'o lagu soo xambaaray in xadaanaa lagu iطlaaqo waa diideen wajawazahaa daa'ifatun kooxna way banneeyeen ayb ilaaqaasay banneeyeen xadaanaa iyo akhbaranaa in layska ilaaqo qiraa'atan waxba aan la dhihin qiila waxaa la yidhi innahu madhabu zuhriyi zuhri madhabkiisii waay wa maalikin madhabkiisa weeyaan wa bni cuyaynata waaye oo yaxya alqataan <coughs> wاlbukhaariyi iyo bukhaari iyo wajamaacaatin kooxo min almuxadisiina ka mida qowlkooda ayb iyo wamucdam اlxijaaziyiina wاlkuufiyiina haddaad si fiican u fiiriso qowlkan imaam maalik iyo bukhaari waxay u qabaan markii horeba iyaga samaac iyo qiraa'a waa simi jireen waan ku soo marnay qaybtii hore farci hore iyagu qiraa'ada iyo asamaac min lafdi shaykh waa siman yihiin bay dhihi jireen ninkii awal soo simay alfaadda adahana inuu ku simo baciid ma aha walidaalika hadday akhbaranaa iyo xadaanaa waa la ilaaqi karaa sida samaacaba loogu ilaaqo qiraa'adana waa loogu ilaaqi karaa maxaa yeelay isku derajo waaye iyaga cindahum agtooda wa minhum culimmadii waxaa ka mida man ajaaza fiiha qolo man ajaaza kuwa banneeyey fiiha qiraa'ada dhexdeeda ku banneeyey samictu samictu bay qiraa'adii ku banneeyeen oo xadiidka aad qiraa'o ku soo qaaddo samictu fulaanan yaquulu waa dhihi kartaa wamanaca daa'ifatun daa'ifana way manciyeen xadaanaa xadaanaada iyada waa diideen iyadoo mudlaqa ah wa ajaazat akhbaranaana way ogolaadeen akhbaranaa oo mudlaqa hadda waxa laga hadlaya waxaa weeyaan xadaanaa oo la ilaaqay qiraa'a maya bay dhaheen xadiid aad qiraa'a ku soo xambaartay xadaanaa ma lagu ilaaqi karo amaa akhbaranaada waa ku ilaaqi kartaa wa huwa madhabu shaaficiyi waasxaabihi shaafici iyo asxaabtiisa madhabkoodii weeyaan wa muslim ibni اlxajaaj iyo imaamu muslim wa jumhuuri ahli sharqi iyo ahlu sharqi badankood wa qiila waxaa la yidhi inahu madhabu akari اlmuxadisiina muxadisiinta badankood madhabkoodii weeyaan wa ruwiya can ibni jurayjin wاlwsaaciyi wabni wahbinna waa laga wariyey wa ruwiya can الnasaa'iyi ayضa nasaa-ina waa laga wariyey sidaa wa saara wuxuu noqday huwa kan tafriiqan xadaanaa iyo akhbaranaa idlaaqooda lagu kala farqiyo oo sida la yidhaahdo ashaa'ica ayuu ahaaday kan shaa'ica ah alghaaliba ee haalibka ah calaa ahli اlxadiidi ahlxadiidka korkooda haalibka ka ah midkan baa markii dambe shaa'ic noqday akhbaranaana in loo daayo qiraa'adii oo lagu idlaaqi karo xadanaada idlaaq in loo diido iyadoo qaydan waa la ogolyahay iyadoon qaydnayn soo maaha qiraa'a maya samaaca bis baa lagu idlaaqi karaa madhabkaasayna culimmada u badan yihiin hadda waana midkii aan nuqbaha ku soo marnay akhbaranaa iyo xadaanaa samictu iyo xadaanii wuxuu siiyey samaaci akhbaranii iyo akhbaranaa iyana waa tii uu siiyey qiraa'adii qira'a cala shaykh laakiin mutaqadimiinta iyaga agtooda ad waxaa weeyaan khilaafkan inuu ka jiro waad ogaatay walidaalika bukhaariga iyo muslimka iyo waa lagu arkaa iyagoo akhbaranaa culamo badanoo xadiid ay samaac min lafdi sheekh ku qaateen akhbaranaa ay isticmaalayaan waa arkaysaa hadda ambaanaa iyo akhbaranaa iyo xadaanaa xagga luqadu waxba kuma kala duwana laakiin isطilaaxa iyo eray bixinta ay culimmadan ku kala isticmaaleen yaa-un ay ku kala duwan yihiin marka haddii kutubihii iyo la fiirinaayo khilaafkan in la dareensanaado ixtiyaadkuse sida uu ku jiro uu kuu sheegayo qara'tu calaa fulaanin in la dhaho ama quri'a calayhi waana asmac sababta waa maxay iyada waxaa weeyaan habkii aad ku soo xambaartay sidaasuu ku caddaan ogyahay haddaad tidhaa qara'tu calayhi inaad qiraa'o ku soo qaadatay shaki dadka kama gelayo laakiin xadaanaadan iyo akhbaranaadan dadku shaki baa ka geli kara habkii aad ku soo qaaday furuucun furuuc fara badan iyo halkan ka gelaya alawalu faraca koowaad idaa kaana aslu shaykhi sheekha asalkiisu haddii uu yahay xaala alqiraa'ati wakhtiga qiraa'ada biyadi mawhuuqin fii yadi mawhuuqin mid lagu kalsoon yahay gacantiisa dhexdeeda uu ku jiro ayb muraacin yani ilaalinayo limaa yaqra'u waxa uu akhrinayana ilaalinayo ahlin kaa oo ahlin lahu ahl u ah lahu yacnii wax uu akhrinayana ahl u ah fain xafida shaykhu shaykhu haddii uu xafiday maa yuqra'u waxa lagu akhrinayo korkiisa ay maa yuqra'u calayhi fa huwa kaasi yani xaaladda ka imsaakihi oo kale weeyaan haysashadiisa aslahu ou haystooo kale waay wa owlaa kana habboonba wuxuu leeyahay sheekha kitaabkiisii asalkiisii marka xadiidka lagu dul akhrinaayo sheekhan isaga ma haysto nin mawhuuq ah oo lagu kalsoon yahay iyay gacantiis gacantiisa u ku jiraan <clears throat> ayb ilaalinayana waxa uu akrinaayo ahalna u ah waa bannaan tahay waa marka sidaa wax loogaga wariyo intaas marka haddii lagu daro sheekh inuu xadiidka xafidsan yahay <clears throat> de hadduu xadiidka xafidsan yahay nuskadii isagoo gacantiisa ku haystay lamid tahay nuskadii isagoo gacantiisa ku haystay la mid tahay waana ka sii haboon tahayba isagoo xafidsan biyaddi mawsuuqinna ay gacanta ugu jirto waa ka sii habboon tahay idaa kaana aslu shaykhi sheekha asalkiisii asalku waa kitaabkiisa isaga uu saxday xadiidka ku soo xambaaray xaala alqiraa'ati wakhtiga qiraa'ada xadiidka lagu dul akhrinayo biyadi mawhuuqin hadduu ahaado mid lagu kalsoon yahay gacantiisa ku jiro <clears throat> biyadi mawhuuqin bihi ku lagu kalsoon yahay gacantiisa uu ku jiro muraacin limaa yaqra'u muraacin ilaalinayo limaa yaqra'u waxa uu akhrinayana ilaalinayo ahlin lahu ahl u ah waxa uu akhrinayo yacnii mawhuuqin bihi cinda shaykh waa sheekh agtiisa muraacin limaa yaqra' wuxuu akhrinayana waa ilaalinaya ahlin lahu ahlna waa u yahay ayb fain xafida haddii uu xafiday ashaykhu sheekhu maa yuqra'u waxa la aqrinayo calayhi korkiisa lagu aqrinayo fa huwa ka imsaakihi aslahu haysashadiisa weeyaan oo kale asalkiisa uu haysto biyadihi yani gacantiisa uu ku haysto wa owlaa waaba ka sii habboon tahayo waxay uga sii habboon tahay laba shaksi dihnigooda ayaa wax lagu akrinayaa shaksigan lagu kalsoon yahay oo soo jeeda oo kitaabka hayo iyo sheekhi oo xafidsanba marka laba dihni baa lagu hayaa marka wain lam yaxfad الشhaykhu wain lam yaxfad hadduunan xifdisnayn ounan xafidin yacnii sheekha waxa lagu dul akhrinayo faqiila waxaa la yidhi laa yasixu الsamaacu samaacu ma ansaxayo maqalkaa ma ansaxayo yani tii hore waxay ahayd nin baa gacanta ku hayo mawhuuqun bihi ah sheekhii waa xafidsan yahay waa habboon tahay bal waana awlaysan tahay middan waxaa weeyaan sheekhii ma xafidsana faqiila waxaa la yidhi laa yasixu samaacu samaacu ma ansaxayo qaadiciyaad ayaa baaqilaani iyo imaamuulxaramayn ayuu ka xikaayooday warkaas ayb wsaxiixu sida saxiixa almukhtaaru la doortay alladii calayhi alcamalu camalkana uu korkiisu yahay annahu saxiixun weeyaan inuu saxiix yahay de masaladu ka warramaa marka waa teena masalada hadda uu ka warramayaa sheekhu xadiidka ma xafidsana laakiin nin fiqa ah kitaabkiisii haayo oo ilaalinayo o fiirinayo sheekhi baan laakiin xafidsanayn sida saxiixa waa la qaadanayaa sida saxiixa ee la doortay camalu ahlilxadiidna uu ku dareeray annahu saxiixun inuu yahay abu daahir aلsilafi ayaa wuxuu yidhi calaa haada cahidnaa culamaa'ana can aakhirihim culammadii aan soo gaarnay annagu sidaasaan ku aragnay buu yidhi koodii ugu dembeeyey abu daahir asilafina nin culamo badan oo ah mashyaqa badan oo isaga laftirkiisa asaaniiddu ay ku soo aruurto waqtiyadii dambe meeshan marka iskandariya ayuu ku dhintay isagii marka sidaa buu tilmaamay laba mas'ala marka halkaa nooga baxday sheekha xadiidka waa xafidsan yahay kitaab kitaabkiina biyaddi mawsuuqin buu ku jiraa laba xifdi wa kitaabkii wuxuu ku jiraa biyaddi mawsuuqin gacantiisa qof lagu kalsoon yahay cinda shaykh laakiin sheekhii kor kama haayo xadiidka waa lagu dul akrinaya nin baa ku dul akrinayo mid baa kitaabkii hayo iqa ah sheekhii ma xafidsana sida raajixa inuu saxiix yahay yacni qaabkaas ayb fain kaana biyadi اlqaari'i اlmawhuuqi bidiinihi wamacrifatihi faأwlaa bالtaصxiixi fain kaana haddii uu yahay biyadi اlqaari'i midka akrinaya fain kaana haddii uu yahay alaslu asalka biyadilqaari'i kan akhrinaya gacantiisa almawsuuqi bidiinihi diinkiisa lagu kalsoonaa wa macrifatihi iyo macrifadiisa lagu kalsoonaa fa wlaa bitasxiixi in la tasxiixiyo kusii habboonba masaladanna marka suuradeedu waa sidee tii hore waxay ahayd nin baa akhrinayay sheekha ma xafidsana nin saddexaad baa kitaabka sheekha haaya laakiin oo iqa ah taas waxaa lasoo tilmaamay wasaxiixu lmukhtaaru aladii calayhi alcamalu annahu saxiixun middan waxay tahay ninkii qaariga iyo ninka kitaabka haya waa isku halmin ninkii lagu kalsoonaa ee iqada abaaba kitaabkii hayo oo sheekhii ku dul aqrinayo oo dhahayo akhbaraka fulaanun yanii yanii annahu qaala akhbaranii fulaan qaala xadaanii fulaan can fulaan can اlnabiy sal اl ly kitaabkiina isagaa hayo sheekha asalkii sheekha faأwlaa bالتصحيiح in la taصxiixiyo kuba sii haboonba middaa iyadoo marka la khilaafaya لبacضi أهli التشhديid mutashadidiinta qaarkood yaa lagu khilaafaya meeshaas وmaتىa kaana الأصل saddex masأalo marka halkaa ku tilmaamay ayb sheekhi baa xafidsan biyaddi mawhuuquu ku jiraa nin kala akhrinayo dhib ma leh nin kala akhrinayo sheekhi ma xafidsana biyaddi mawhuuqin buu kitaabka ku jiraa waa laysku soo khilaafay sida raajixa waa in la qaatay oo ay saxiix tahay kii qaariga iyo ninka hayo oo iqada waa isku hal nin isagii unbaa ninkii iqada ahaa laftirkiisiiba akhrinayo sheekhiina ma xafidsana fa wlaa bitasxiix iyaduna middii dhexe iyadaa kaga habboonaansho badanba in la tasxiixiyo waay mid kaleu marka wadaa oo marka wuxuu leeyahay wamataa kaana alaslu wamataa goortii kaana alaslu asalku uu ahaado biyaddi kayri mawhuuqin bihi ku lagu kalsoon yahay hayrkiis gacantiisa uu ku jiro yacnii biyaddi hayri mawhuuqin bihi midaan lagu kalsoonayn gacantiisa uu ku jiro yani kitaabki waxaa weeyaan nin aan lagu kalsoonaynoo diinkiisa iyo cilmigiisa aan lagu kalsoonayn ayuu gacanta ugu jiraa lam yasixa asamaacu samaacu ma ansaxayo in lam yaxfadhu shaykhu sheekhu haddownan xafidsanayn masaladan waxay tahay haddaanu sheekh ah, isagu xadiidkii ma xafidsana kitaabkiina gacanta wuxuu ugu jiraa ninaan waxba kala ogeynba ama cilmigiisii baan lagu kalsoonayn cadaaladdiisii baan lagu kalsoonayn diintiisii baan lagu kalsoonayn nin noocaabuu gacanta ugu jiraa may marka waxba laga soo qaadi maayo sheekhii baa xafidsan laakiin nin gelabgelaboo aan lagu kalsoonayn buu gacanta ugu jiraa kitaabka dhib ma leh maxaa yeele xifdiga sheekhaa la markaas hadduu qaldan yahay isagii baa qabanaya moogtahay laakiin cadamulxifdi iyo qofkoo kitaabka gacanta uu ugu jiro isagana aan yacnii wusuuq haysanin lagu kalsoon yahay yacnii cilmigiisa ama yacnii cadaaladiisa aan lagu kalsoonayn ma iyadu samaacaas ma ansaxay ayb intaasuu marka faracan uga baxay ayb الثاني فرca labaad إذا قرأ على الشhيخ قائلا أخبرka فuلان أو نحوه والشhيخ مصغن إليه فاahiم له غayر منkirin صح السماaع إذا قرأa haddii uu أkriyo qaarigu calى الشhayكhi شheekh uu ku dul أkriyo qaaئlan isagoo dhahayo أخبرka فuلان أو نaحوه والشhayكhu شhaykhiina مصغن إlayhi oo u dheg raaracinayo xaggiisa فاahiم lahu ou fahmayo hayru munkirin aanu ku inkiraynin saxa samaacu samaaci waa ansaxay samaacaas ayb wajaazat iriwaayatu riwaayadiina way bannaanaatay bihi yacnii sidaa lagu wariyo bihadihi yanii bi alxaalati xaaladdan lagu wariyaa waa bannaanaatay ayb walaa yushtaradu la shardin maayo nudqu shaykhi sheekha ee dhawaaqiisa cala saxiixi sida saxiixa ah alladii qadaca bihi ay gooyeen jamaahiiru asxaabi اlfunuun funuunta asxaabteeda jamaahiirteeda ay gooyeen fiqiga iyo xadiidka iyo kulli usuulka wuxuu leeyahay meeshan marka isagu eh, wuxuu ka hadla rabaa mas'ale ah sheekhi waa lagu dul akhriyey waa fahamsan yahay waa u dheg raariciyey intii shuruudihii qiraa'adii waa la helay shardi miyaa inuu sheekhu hadlo uu yidhaahdo nacam nacam inuu yidhaahdo shardi miyaa maya buu leeyahay marba hadduunan inkiraynin oo aamusan yahay laa ba'sa dhib ma laha saasay u badan yihiin culammada idaa qara'a cala shaykhi sheekhi qaarigu hadduu akhriyo cala shaykh uu ku dul akhriyo qaa'ilan isagoo dhahayo akhbaraka fulaanun aw naxwahu washaykhuna musqin ilayhi ou u dheg raaricinayo faahimun lahu ou fahmayo ku fahmayo isaga fahmayo uu yahay hayru munkirin aan inkiraynin saxa samaacu samaacii waa ansaxay wajaazat اriwaayatu riwaayadiina way banaanaatay bihi xaaladaa marka lagu wariyo oo sidaa marka in lagu wariyo iyadu waxaa weeyaan way banaan tahay qara intaas baa lagu kaaftoomaya walaa yushtaradu la shardin maayo nudqu shaykhi sheekha dhawaaqiisa cala saxiixi sida saxiixa ah aladii qadaaca bihi jamaahiiru asxaabi اlfunuun washarada bacdu shaaficiyiina shaaficiyiinta qaarkood abu isxaaq shiiraazi iyo ibnu sabaaq iyo sulaym araasi iyo raggaas weeyaan ayb iyagu waxay shardiyeen wاdaahiriyiina iyo wabacdu daahiriyiina waayo daahiriyiinta qaarkood waxay shardiyeen ayb oo daawuud iyagu marka ku daydo waxay shardiyeen nuqahu nuqa shaykhi sheekha dhawaaqiisay shardiyeen inuu dhawaaqo nacam uu yidhaahdo ha ayb wa qaala ibnu sabaaq ibnu sabaaq iyo ashaaficiy uh, ibnu sabaaq ashaafici waxa uu yidhi laysa lahu an yaquula uma bannaana mana u aha inuu yidhaahdo xadaanii walahu wuxuu leeyahay an yacmala bihi inuu ku camal falo midkaas kale wa an yarwiyahu inuu wariyo qaa'ilan isagoo dhahayo quri'a calayhi wahuwa yasmacu waa lagu dul akhriya soo maqlaayo sidaa ayuu marka isagu yidhi ibnu sabaaq marka qolooyinka shardinaya nudqiguu ka mid yahay haddaanu marka sheekhi dhawaaqin hadduu ka warinayo xadaanii ma dhihi karo akhbaraniina ma dhihi karo waana isaga camal fali karaa ayb hadduu warinayana yacni waxaa weeyaan ayb wuxuu dhahayaa quri'a calayhi wahuwa yasma ayb zarkashi iyana wuxuu isagu leeyahay waxaa la shardinayaa in sukuudkiisaas aanu ka imaanin mahsanaan xaggeeda ama ikraah waa inaanu ka imaanin waxaasoo dhan marka waxaa looga tegayaa mar haddii uu sheekhu qowlkaa hore unbaa loogaga tegayaa sheekhu haddii uu aamusan yahay sukuudkiisu majlis xadiid weeyaan meeshan fadwo ma aha oo ay dhici karta qofka in lagu diriqiyo fadwadoo kale ayb ama yani wax uu ka aamusayo isaga markaa arrin mas'ale la taqriirinayo hadda ma aha waa majlis xadiido isaga loo soo doontayo ayb marka dhib ma leh aلثaaliثu mas'alada saddexaad qaala alxaakimu xaakim waxa uu yidhi alladii khtaarahu alladii akhtaaruhu alladii akhtaaruhu kaan dooranayo aniga wacahidtu calayhi aan soo gaaray oon arkay akara mashaayikhii mashaayiqdayda badankood aan ku soo gaaray wa a'immati casrii wa akara a'immati casrii casrigayga a'immadiisa badankood aan ku soo gaaray an yaquula inuu yidhaahdo waay fii maa samicahu waxau maqlay waxdahu isaga keligii min lafdi shaykhina uu ka maqlay xadaanii wamaca ayrihi ayrkii maciisa wixii uu maqlayna oo sheekha uu ka maqlayna isagoo ayrkii ay la joogaan xadaanaa inuu yidhaahdo wamaa qara'a wuxuu akhriyey calayhi isaga uu yanii sheekhiisa sheekha korkiisa uu ku akriyey ahbaranii inuu yidhaahdo wamaa quri'a bixadratihi wamaa wixii quri'a la akhriyey cala shaykhi yanii sheekha lagu korkiisa lagu akhriyey bixadratihi qaarigan joogistiisana lagula akhriyey sheekha akhbaranaa inuu yidhaahdo ruwiya naxwuhu kanoo kale laga wariyey can ibni wahbin ibni wahb cabdullahi ibni wahb almisri wahuwa xasanun tafriiq wanaagsan wey masaladan waxaa weeyaan asabaax min lafdi sheykh iyo qiraa'aan soo marnay sheekha hadduu adiga kaligaa kuu sheegay xadiidka adiga kaligaa hadduu xadiidka kuu sheegay xadaanii inaad tidhaahdo ayb adiga iyo kayrkaabuu idiin wada sheegay oo waa badnaydeen marka xadiidka la warinayo xadaanaa dhe marka adiga kaligaa ayaa ku dul akriyey akhbaranii dheh nin baa ku dul akriyey ama adaa ku dul akriyay laakiin waa la badnaay akhbaranaa jamci oo jamca la imaw tafriiqa marka cabdullaahi bn wahab ayaa laga wariyey waana tafriiq wanaagsan ayb masaladan intaas uga hadlay cabdullahi bn wahbna saaxibu maaliguu ahaa tirmidi ayaa marka cilalka uga wariyey oo waxa uu yidhi maa qultu xadaanaa waxaan idhi fa huwa maa samictu maca annaas wamaa qultu xadaanii fa huwa maa samictu waxdii wamaa qultu ahbaranaa fa huwa maa quri'a cala alcaalimi wa ana shaahidun wamaa qultu ahbaraniina fa maa qara'tu cala alcaalimi ibnwahab saa ah, alimaam اlbayhaqi kitaabkiisa almadqlna saciid bnu abi maryam ayuu ka wariyey wa qaala calayhi adragtu mashaayikhana mashaayikhdeena saasaan kusoo gaarnay wa huwa macnaa qowli shaaficiyi wa axmed imaamu shaafici ee axmed qowlkoodana macnihiisa sidaa weeyaan ayb ibnu daqiiq ilciidna iqtiraaxa saasoo kale isaguna sheegay in kaana macahu hayruhu qaal ahbaranaa fasawaa bayna mas'alatay altaxdiid walikhbaar masaladii marka taxdiidka ikhbaarkii baa marka lagu simay meeshaan fain shaka haddii uu shakiyo raawigii dad baa kula joogay kaligaa miyaad ayd buu ku shakiyey fal adharu sida xooga badan an yaquula inuu yidhaahdo weeyaan xadaanii aw yaquula ama uu yidhaahdo ahbaranii inuu yidhaahdo laa xadaanaa may wa ahbaranaa may wa kullu haadaa kan dhammaantiis mustaxabbun weeyaan mid la sunneeyo yanii mid la jeclaysta un biitifaaqi alculamaa culimmada yanii itifaaqooda lagu jeclaysto ayb raawigii marka mas'aladan waxaa weeyaan wuxuu ka shakiyey ma lagula jooga mase kaligaa ahayd bisidaa ay tahay yaqiintou qabana yaqiintu waa maxay inuu horta isagu joogay hayrka umbaa ayuu ku shakisan yahay ayb inuu isagu maqlay waa ishubaa laakiin hayr miyaa kula maqlay mise maya ayuu ku shakiyey muxuu dhahayaa marka xadaanii ama akhbaranii xadaanaa iyo akhbaranaa ma dhahayo waxaan marka tafriiqan iyo dhammaantood kullu haadaa mustaxabun weeyaan adoo dad kula maqlay xadaanii waa dhihi kartaa dad iyagoo ay kula maqleen xadaanii waa iska dhihi kartaa laakiin sida la jeclaystaa sidaan ah wa hada mustaxabun biitifaaqi اlculamaa culimada qaarkoodna xadaanaaday doorteen maxaa yeele xadaanii iyo xadaanaada xadaanaada darajo ahaan hoosaysa ay leeyihiin marka midda hoosayso ha ku dhawaaqo middan kale ha iska daayo qaar iyagu sidaa dhahayana waa jiraan ayb وكل hذا مستحب باتفاق العلماء واaجبna ma aha ولا يجuز إبداaل xadaثna بأخبرnا أو cagسه في الكتب المؤلفة masألo kaloo halkan ka gelaya iyadana وlaa يجuuزu ma banaana إبdاalu xadaثna in lagu bedelo بأخبرnaa aw cagsuhu ma bannaano akhbaranaa meesha ayd xadaanaa in lagu bedelo fi lkutubi اlmu'allafati kutubta la alifay ibnu salaax wuxuu leeyahay kutubta allifan hadda oo akhbaranaa iyo xadaanaa ku taallo in meel akhbaranaa ku taal xadaanaa lagu bedelo maa meel xadaanaa ku taal akhbaranaa laguma bedeli karo wamaa samictahu waxaad maqashay min lafdi اlmuxadii yacnii ninka muxadidkaa lafdigiisana aa ka maqashay ama lafdiga muxadidkana uu ka ahaaday akhbaranaa uu yidhi xadaanaa uu yidhi lafdigiisa kaad adigu ka maqashay fa huwa kaasi cala alkhilaafi jaarin cala alkhilaafi mid soconaya weeyaanoo cala alkhilaafi baa ku soconaya khilaafkii ku jiray fi riwaayati bilmacnaa alriwaayati bilmacnaa khilaafkii ku jiray waxaan hore usoo sheegnay alriwaaya bilmacnaa ma bannaan tahay ma bannaano inay bannaa yacnii inay bannaan tahay baana loo badnaa xadiidka in macno lagu wariyo qofkii yacnii garanaya marka ah, alcaalimu walcaarifu aw alcaarifu bima yuxiilu almacaani wax ah, macaanida leexinaaya iyo qofkii kala garanaya way u bannaanayd alriwaaya bilmacnaa sheekha marka markaad la akhbaranaa iyo xadaanaa xadaanaa baad ka maqashay oo kale akhbaranaa ma ku bedeli kartaa khilaafkii alriwaaya bilmacnaa ku jiray baa halkana yaallo oo ninka marka haddii uu leeyahay eh, yani ahbaranaa iyo xadaanaa waa isku macno hadday sidaa tahayna dhib male ayb goormo waay laakiin khilaafka uu ku soconayaan in kaana qaa'iluhu qofka sidaa dhahayo yujawizu hadduu bannaynayo ilaaqa kilayhimaa labadoodaba in la ilaaqo bukhaari iyo maalig iyo raggii ahayoo kale oo akhbaranaa iyo xadaanaa iyagu isku oggolaay ayb hadduu sidaa yahay ruuxu akhbaranaada uu yidhaahdo xadaanaa waa dhihi kartaa ila isagii baaba labada simi jiray oo akhbaranaa iyo xadaanaa waa siman yihiin isagaa dhihi jiray hadduu marka akhbaranaa yidhaahdo qofkii sidaa ahaa mas'aladii alriwaaya bilmacnaa baa ku jirto xadaanaana waa kuu bannaan tahay maadaama agtiisu isku mid iyagu isagu ay ka yihiin ayb wa ilaa haddii kale uusan ahayn dadka xadaanaa iyo akhbaranaa isku idlaaqo oo ay isku mid agtoodu ay ka tahay hadduunan ahayn falaa yajuusu ma bannaano marka lafdiga la ilaali markaas ahbaranaadii xadaanaadii fiiri oo ilaali masaladan marka wuxuu ka hadlayaa xadaanaada ahbaranaada sheekhu kutubta alifan iyagu say u alifan yihiin ayaa lagu wadaa amaa adigaa wax warinaya maanta sheekh baad ka warinaya xadiid aa ka maqashay ahbaranaa iyo xadaanaa iyo mid isticmaalay khilaafkii ku jiray alriwaaya bilmacnaa baa ku jiro laakiin waa goormo hadduu sheekhaasu yahay akhbaranaada iyo xadaanaada nin simi jiray haddii uu yahay madhabkii aan sheegnay oo bukhaari iyo maalik iyo aan ka sheegnay haddii isagu sidaa uu u qabo xaaladdaas marka waa bannaan tahay hadduu akhbaranaa yidhaahdo in xadaanaa waa la dhihi karaa hadduu xadaanaa yidhin akhbaranaa waa lagu bedeli karaa maxaa yeele waa riwaaya alriwaaya bilmacnaa kama liibato ninkan sidan dhahayana asagu isilaax xagga isilaaxa gooni uma kala aha xagga isilaaxa isagu waa u siman yihiin amaa ninka laakiin akhbaranaa iyo xadaanaa kala saari jiray oo dhihi jiray xadaanaana wixii aan samaac ku maqlay min lafdi shaykh akhbaranaana waa waxa aan qiraa'a ahaan u soo qaatay de waa laba wej laba awjuhay isagu u kala tahay isilaaxaa marka meesha ku jiro isilaaxii maadaama ay ugu kala gedisan yihiin meel oo akhbaranaa yidhi xadaanaa haku bedelin ma ku bedeli kartid masaladan marka intaa axmed binu xambal isagu waa diidayba jasmanba riwaayada lafdigeeda in la ilaaliyo waay ayb n maahan ogow axmed binu xambal inuu diidaayo alriwaaya bilmacnaa laakiin mas'aladaanuu diiday siiqadii aad maqashay iyada ku gudo isagu riwaaya bilmacnaa ma diidana ayb matniga ee marka laga hadla walaa yajuusu ma bannaano ibdaalu xadaanaa eh, xadaanaa bedelisteeda biakhbaranaa lagu bedelo ow cagsuhu fi lkutubi اlmu'alafati kutubta la alifay musanifan wamaa samictahu waxaad maqashay min lafdi اlmuxadidi muxadidka lafdigiisa aad yacni xaggiisa aad ka maqashay fa huwa cala alkhilaafi fa huwa xaaladdaasi ama kaasi cala alkhilaafi jaarin weeyaan mid dureerayo soconayo cala alkhilaafi ku dureerayo khilaafkii fi riwaayati bilmacnaa ku jiray alriwaaya bilmacnaa khilaafkii ahaaday dhexdeeda yaa ku soconayo goorma in kaana qaa'iluhu qaa'ilkiisa haddii uu yahay yujawizu mid bannaynayo ilaaqa kilayhimaa labadoodaasba ilaaqooda mid bannaynaya haddii uu yahay isku macno isagu markaa ka dhigaya wailaa haddii kalena falaa maya haddaanu sidaa ahayn oo isilaahaan ay u kala duwan yihiin falaa ma bannaana maya falaa yajuusu ma bannaana ayb ayb naam waxyaabaha marka lagu ilaalinayo waa badan yihiin oo mas'aladan gelaya waxaa ka mida taqadum اlismi magaci baa la hormariyey siiqatuladihi baa la gadaal mariyey maalan wuxuu yidhi aلzuhriyu xadaanaa jaadada waxaa yidhi xadaana الzuhriyu in la yidhaha aلzuhriyu xadaanaa baa la markaad warinayso xadaana الzuhriyu ma dhihi kartaa adiga marka tan waxa ku jiraa ku jira marka waxaa ka mida samictu fulaanan ya'huru can fulaan hebel baan maqlay isagoo hebel ka soo guurinayo samictu fulanan yaquulu inaad tiraa adiga marka tan baa ku jirta waminhaa qultu lifulaanin axadaaka fulaanu ow akatabta can fulaan waminhaa zacma lana fulaanu can fulaan waxyaabahaasuu sheegayaa xadaanii fulaanu waradda dalika ilaya fulaanu waxyaabaha lamidkaa iyuu ku soo dardaray suyuud isagu na alraabicu mas'alada afaraad idaa nasakha asaamicu aw ilmusmicu xaala alqiraa'ati idaa nasakha hadduu wax qorayo assaamicu midka wax maqlayo xadiidka dhegaysanayo aw ilmusmicu ama midka maqashiinayo waa sheekhiya xaala alqiraa'ati wakhtiga qiraa'ada ay socoto sheekhan waa lagu dul akhrinayaa waxbuu iska qoranayaa isaga waxbuu qoranayaa ama nin meesha joogo dhegaysanayo oo xalqada fadhiyo ayaa wax iska qoraayo qoraalna waa ku jira xalqadiina waa fadhiya faqaala ibraahiimu alxarbiyu ibraahim alxarbi asxaabu اlhariib ayuu ka mid ahaa dadka hariibulxadiidka looga dambeeyo ahaa kitaab weyn buu leeyahy hariibulxadiid la yidhaaha ayb waa raggii marka selafka ka mid ahaye aad cilmigan hariibka loogu noqon jiray ayb faqaala ibraahim alxarbiyu ibraahim alxarbi meeshaas muxuu idin yidhi ka ibraahim alxarbiyu shaaficiyu muu yidhi ya ashaaficiyu ma idinkugu taala harcan ku yidhi faqaala ibraahim alxarbiyu waxa uu yidhi ibraahim alxarbi ashaaficiyu wabnu cadiy iyo ibnu cadiy alxaafid abu axmed ibnu cadiy aljurjaani huwa shaaficiyu اlmadhab isaga laftirkiisa wاlustaadu abu isxaaq alsfiraayiniyu abu isxaaq alisfiraayini isagu usuul fiqiga iyo waxyaabaha culumtan nadarka iyo waxaa ku tacalluqdau ka hadlaa badanaa yacni xadiidka isagu waxaa weeyaan ma sanaacadiisa ma ahayn laakiin meeshan waxaa loo keenayaa waxay tahay masaa-ishan oo dhan usuulka ay calaaqa la leeyihiin baabu sunna abwaabu sunna iyo marka laga hadlayo wاlustaad abu isxaaq alsfiraayiniy ashaaficiyu ayb waxay yidhaahdeen laa yasixu samaacu samaacu ma ansaxaayo xaaladaas ninkaas isagoo wax iska qoranaya wax maqlaaya samaaciisu ma ansaxayo ama sheekii baaba wax qoranaayo waana lagu dul akrinaya samaaca sheekaa laga maqlay wax ansaxaya maaha saas iyagu dhahay wasaxaxahu alxaafidu muusa bnu haaruun alxamaal waaakharuuna wasaxaxa uu saxiix yeelay hu samaacaasi waxaa saxiix yeelay alxaafid muusa bnu haaruun alxamaal muuse bnu haaruun alxamaal iyo waakharuuna kuwa kale ayb muطlaqan way saxiix yeeleen abu xaatim arraasina isagoo wax maqlaayo dhegaysanayo ayaa yacni wax uu qorayey cinda caarim cabdullaahi bn mubaarakna waxbuu iska qoranayo huwa yuqra'u calayh isagoo lagu dul akhrinayo axaadiidta marka samaacaana waa ansixi jiray waa ansaxay saasuu isagu leeyahay marka sheekhan muuse bnu haaruun marka waa xufaaddii hore waa isagan raggan waa ka horreeyey ibnu cadiy iyo ibraahim alxarbigan iyo kulli isaga ka horreeyey ibnu cadigan iyo abu isxaaqana ujeeda dambe isaga ka horreeyey waصaxaxahu alxaafiظu abu alxaafiظu muusa bnu haaruun alxamaal waakharuuna wa qaala abu bakrin الsibgiyu abu bakr الsibgi الshaaficiyu waa tilmiidu ibni khusayma ibnu khusayma ardaygiisii waa ragga waaweyn yani xifdiga iyo fiqiga labadaba isku daray uu ka mid ahaa talaamiidii ibnu khusaymuna ka mid ahaa wa qaala abu bakrin الsibgiyu الshaaficiyu yaquulu wuxuu dhahayaa xadartu waa joogay aniga majliskaas waan xaadira unbuu dhahayaa walaa yaquulu ahbaranaa ma dhahayo wاsaxiixu sida saxiixaas atafsiilu weeyaan in la kala saaro ilaaqna in loo banneeyo ilaaq in loo diida maahane wasaxiixu tafsiilu fain fahima hadduu fahmo almaqru'a hadduu fahmayo shayga la akhrinayo saxa waa ansaxaya wailaa haddii kalena lam yasaxa dadku isku mid maaha nacam hadduu fahmaayo waa ansaxaya haddaanu fahmaynin ma ansaxayo ayb qisadii daara qudnina waa sheegnay majlis ismaaciil asafaar isagoo joogo ayaa wuxuu bilaabay inuu juz iska qorto maaiil yumli ismaaciil safaarna waa yeerinaya axaadiidta xaadiriintii qaar ka mid ah waxay yidhaahdeen laa yasixu samaacuka wa anta tansakh adoo wax qoranayo samaacaagu ma ansaxaayo markaasuu wuxuu yidhi fahmii lilimlaa'i khilaafu fahmika aniga imlaha fahmka aan fahmayo iyo garashada aan garanaayo adig kaagoo kale ma ah waa kala duwanna markaasuu yidhi taxfadu kam amla shaykhu min xadiiin ila alaan ninkii buu su'aalay adu ma taqaanaa ma intee xadiid buu yeeriyey sheekhii faqaala laa buu yidhi maya kii yidhi waay warka keenay faqaala daara quطniyu daara quطni wuxuu yidhi amlaa amaaniyata caشhara xadiiثan siddeed iyo toban xadiid buu yidhi facuddat اlaxaadiiثu xadiidtii waa la tiriyey fawujidat kamaa qaal soo u yidhiyey noqotay dad sidaa waa jireen ayb ibnuاljawsi baa inta majliska uu weynaado majliska wacdiga intuu weynaado oo da boqol kun toban kun konton kun ay ka soo qayb gasho yaa waxaa dhici jirtay majliska wacdiga labaatan qaari ayaa istaagaysa markaasaa qiraa'adu waxaa weeyaan ou mid baa bilaabaya aayaadu u akhrinaya mid kale haddana istaagay aayaad kaleo kale aayaad kaleo qur-aanka akhrinaya mid kale istaagay aayado kale labaatan markay akhriyaan kadib buu soo boodayaa fadhiga ka soo kacaya kii hore aayadihiisii buu bilaabaa kan kaleu ku xijinaya mid mid kama hormarinaynin intii aayadooda uu akhriyey buu intuu soo qabtay yo mid mid u ku wacdinayaa say u kala horreeyeen buuna u wadayaa mid mid kale ugama darsamaysa majlis qaylo iyo buuq ay laga yaaba yani inuu ka jiro uu yahay dadku marka isku mid ma saasaa marka yani daara qudni marka saasuu tilmaamay ayb marka wsaxiixu tafsiilu saasaana imaamu nawowi iyo ibnu salaax ayay rajaxayaan alxaafid ibnu kaiirna wuxuu leeyahay sheekheenna abulxajaaj ilmizi inta lagu akriyo isagoo hurdoonayo yaa lagu dul akrinaya markaasaa sheekhu marka uu eh, ardaygu marka uu gafo isaga ayaa baraarujinayo toosinayo wayajrii haada alkhilaafu la yaabna male waxaan la yaab aynan u lahayn de ruux waxa uu ka shaqeeyo oo uu naftiisa agdhigo oo daacigii daacigiisana uu ku xoog badan yahay daacigii ugu yeeri lahaana uu ku xoog badan yahay waxa iyo wax lamida waa ka imaanaya annaga dadkeennan waxaa weeyaan waxyaabaha adduunyada iyo ku tacalluqoo kale waxaa laga yaabaa ee qofka uu muddo dheer ku dhex jiray khibrada uu u yeeshay inuusan gafaynin bal haddii agtiisa lagu qaldayaba inuu saa yidhaahdo isagoo iska luuloonayo oo iska gam ah shayga adu aad barato u macallimiinta dugsiga qaar baa sidaas ah meel dheerba haba gaarin ragga aad muddo dheer macallimiinta soo ahayo qur-aanka aadka u xifdisnaay iyagoo iska luuloonayo qofka hadduu ardaygu hadduu gafa aayadda dhab waa qabanayaan raggan waxaa weeyaan xadiidka iyaguna saasay ku ahaayeen mumaaraso dheeray marka u sameeyeen wax marka culummada ibn اlwasiir اlyamani baa kitaabkan la yidhaha arawd اlbaasimka fii dabci sunnati abilqaasim muqadamadiisa wuxuu yidhaahdaa shay adag oo bani aadamka ku adag ma jiruu leeyahay ee daacigii umbaa ka maqan bani aadamka bes shayga adiga kugu adkaada daacigiisii umbaa kaa maqan wax kale ma aha ilaa haddaad adiga himadna u hayso daacigiina uu kugu weyn yahay bis tusaalooyin badan buu keenayaa marka tusaalooyinka uu keenay cajaa'ibka badan waxaa ka mid a qof baad arkaysaa buu yidhi yani siddeed iyo toban yani maalinta siddeed iyo toban saac ayuu shaqaynayaa shaqo u taagan yahay saacaad tiro badan iyuu shaqadii u taagan yahay waxaa laga yaabaa haddii la yidhaha warniyo salaadda tuko ama salaadda tukashadeeda shanta daqiiqo ama tobanka daqiiqo inay la dheer tahay tobanka daqiiqo uu tukanaya ay la culus oo uu leeyahay culays uu dareemayo siay ku dhacday marka shaqo ka badan oo ka adayg badan oo haayaa ma dareemayo waa u adkaysanayaa salaadda inta uu u taagan yahay way dhibe maxaa keenaya daacigii salaadda yaa ka maqan aan ku xoog badnayn qalbigiisa laakiin daaciga shaqada ama waxaan uu shaqada ku xoog badan kara dadka qaar waxa uu yidhi haddii la yidhaahdo saqdhexe soo kac intaasaad helaysaa ama yacnii shay markaa uu nafsadiisa ku weyn inuu helayo uu og yahay waa u soo kacaya waanuu soo jeedaa baynamaa ay dhici karto inuu labaatan daqiiqo salaatuleyl uu tukadana ay culustaha hurdada see looga kaca inuu yidhaahdo ayb adiga dadkaa hadda jooga laftirkoodaba tusaale usoo qaado haddii qofka shaqo laga sugaayo siddeed saacoo habeennimo ama sagaal saac waddaduu sii taagan yahay ma dhibayso salaatuleylka hurdadu ma laga kici karo ku waa isku daye waa isku daye waa keeni waay daacigii unbaa ka maqan saasuu sheekhaata amilooyin badan buu keenayayb amilooyin fara badan buu markaa la yimi qofku marka waa ku adkaadeen u ka caajizayo waa wax isagu marka rabitaankiisu aan ku xoog badnay hadduu rabitaanka ku xoog badnaan lahaa waa ka bixi lahaa <clears throat> dadkan marka rabitaankooda aad ugu xoog badnaa marka <clears throat> ayb marka wuxuu yidhi wayajrii hada alkhilaafu masaladaasuu marka soo tilmaamay wayajrii hada alkhilaafu khilaafkan baa soconaayo fii maa kii dhexdiisuu ku soconaya idaa taxaddaa shaykhu sheekhu haddii uu xadiio xadiid sheegayo aw isaamicu ama ma idaa taxadaa shaykhu sheekhu haddii uu sheekaysanayo aw isaamicu ama midka xadiidka dhegaysanayaaba sheeko ku jiro sheekaynayo ow amase afrada alqaari'u kii akrinayaa aad u boobsiiyey ayaa ku xadgudbay filisraaci boobsiinta warkiiba xadiidkiiba akhrintiisa aw amase haynamal qaarigu qaarigii baa hunhuneeyey alhaynama yacni war aan la fahmayninoo hoose ayuu marka hoosta ayuu markaa ka gunuunacay oo ka hunhunu ayuu la yimid ayb aw amase bacuda waa fogaaday qaarigii baa meel fog joogo baxaysu meel laa yafhamu saamicu uunan fahmaynin wاظaahiru sida muuqata daahirka ahna annahu yucfaa waa la cafiyaa can naxwi lkelimatayni laba kelmad oo kale labadoo kelmadoo kale qofka uu maqli waayo iyo uu ka tagta iyo waa layska daayaa wayustaxabu waxaase habboono fiican oo la jeclaystay lishaykhi sheekha loo jeclaystay xaaladdaas an yujiiza saamiciina dadka saamiciinta inuu u ijaazeeyo ijaazo ugu daro riwaayata dalika alkitaabi kitaabka riwaayadiisa samaaca inuu ijaazo ugu kamilo wain kataba liaxadii midkood hadduu u qorayo kataba wuxuu qorayaa samicahu minii waa iga maqlay waajaztu lahu riwaayatahu riwaayadiisiina waa u ogolaaday ayuu ugu daraya waa iga maqlay buu u daraya ijaazadiina waa uu qoraya kadaa facala bacduhum qaarkood sidaabay sameeyaan masalada hadda aan soo sheegnay oo uu ku soo yidhi wasaxiixu tafsiilu khilaafka waxaa ku soconaya buu leeyahy isla mas'aladan wayajrii hada alkhilaafu khilaafkan baa dureerayo oo soconayo fii ma idaa taxadaa shaykhu sheekhu haddii uu sheekaysanayo sheekhii lagu dul aqrinayaa nin la sheekaysanaya isagoo qorayay la mid taha iska qoranayay lamid mid noqonaysaa ayb aw isaamicu ama midkii saamici baa sheeko ku jiro ow afrada alqaari u qaarigii baa ku xadgudbay oo ku xeel dheeraaday filisraaci dadejinti markaasaad wax fahmi weysa ow haynama alqaari'u ama qaarigii baa markaa hoos u hadlay ow bacuda ama waa fogaaday bixayu laa yafhamu meel aanu fahmaynin saamicu aanu ka fahmaynin waxa uu leeyahay waaahiru sida xooga badanee wadaahiru yani sida yani daahirka ah annahu yucfaa waa la cafinayaa can naxwi lkelimatayni laba kelmadoo kale ayb laakiin inuu caddeeya sii fiican walidaalika jaabir bnu samura xadiidkii uu warinayay uu tilmaamay uu yidhi nebigaan maqlay isagoo dhahayo xadiid buu sheegay ummaddan mulkigeeda ma baaba'ayo ilaa ay labiyo toban yacnii khaliifo ay soo maraan markaasu wuxuu yidhi uma asara kelimatan kelimad buu hoos u dhegay nebiga sal slam markaasaan aabbahay weydiiyey markaasuu wuxuu igu yidhi wuxuu yidhi kulluhum min quraysh kelmaddu kulluhum min quraysh marka inuu saa u caddeeyo waa wanaagsan tahay hadduusan caddaynin ijaazana la siiyo dhib ma laha sida fiican hadduu wariyana dhibaato ma laha wاظaahiru yucfaa waa la cafinaya can naxwi kelimatayni laba kelmad oo kale wayustaxabu lishaykhi sheekhi waxaa loo sunneeyaa waxaa loo yani loo wanaajistaa an yujiiza saamiciina saamiciinta inuu u banneeyo kuwa xadiidka dhegaysta inuu u ijaazeeyo riwaayata dalika alkitaaba kitaabkaas riwaayadiisa inuu u ijaazeeyo wain kataba hadduu qorayana liaxadihim midkood uu u qorayo kataba wuxuu dhigayaa samicahu minii ilaa ninkan waa maqlay xadiidkee nin loo ijaazaynaya keliya ma aha samicahu minii wuu iga maqlay xadiidkii kitaabkan waajaztu lahu waanan u ijaazeeyey riwaayatahu riwaayadiisa warintiisa kadaa facala bacduhum qaarkood sidaabay sameeyeen walow caduma majlisu lmumlii faballaga canhu almustamlii walow caduma haddii uu weynaado majlisulmumlii sheekha yeerinaya xadiidka majliskiisa faballaga canhu ou ka gaarsiiyo xaggiisa almustamlii mustamli ou ka gaarsiiyo yacni mustamligu waa nin kaloo ka gaarsiinayo fadahaba jamaacatun waxay ku tageen min almutaqadimiina ka mida iyo wahayrihim ilaa annahu yajuusu inay bannaan tahay u bannaan tahay liman samica almustamlii mustamliga qofkii ka maqlay an yarwiya daalika xadiidkaa inuu wariyo can ilmumlii sheekh yeerinaayey ee isagu uunan maqlin inuu ka warin karo wasawaabu sida sawaabka aladii qaalahu lmuxaqiquuna ay yidhaahdeen annahu laa yajuusu daalika sidaa ma bannaana mustamliga inuu ka wariyo waayo saasay leeyihin laakiin qowlka hore ayaa ciraaqi wuxuu yidhi huwa اladii calayhi اlcamalu لأna اlmustamli fii xukmi man yaqra'u calى الشhaykhi mustamliga wuxuu la mid yahay nin sheekha ku dul akrinaayo kale un awalna waa la ogolaa ninka sheekha ku dul akrinaayo adiguna aad majliska joogto waa laguu ogolaayo ciraaqi saasuu baraarujinay riyaad haddii sheekhi uu meel fadhiyo nin uu ku dul akrinaayo ragga kale fadhiyo way ka warin karaan sheekhaas mustamligiina intaasoo kale xadiidkiibuu ku celinayaa sheekhiina waa maqlayaa ayb marka ninkii mustamliga ka maqlay waa qiraa'a cala sheekh oo kale nin ku qaatay ayb laakiin waxaa la shardinayaa mustamliga yani sheekhu inuu mustamligiisa maqlaayaa la shardina haddiiba sidaa la heli karo saasa saas saasaa loo badan yahay mumli iyo mustamli mumligu waa sheekha mustamliguna waa ninka gudbinayo mararka qaarna mustamliintu inayba badnaadaan baa dhici jirtay toddoba meelaha ay gaaraan majlisku intuu weynaado aad u ballaarto qofka mustamligana waa inuu nin yaqid ah uu yahay oo baraarugsan oo wax fahamsan uu yahay oo cadli ah daabit ah ayb markuu mustamligu wax bilaabayana intuu sheekha yacni xamdi iyo allo iyo salliga nebiga iyo markaa kadib uu sheekha u duceeyo dabadeed marka uu yidhaahdo man dakarta yarxamuka allah sidaa yidha man dakarta yarxamuka allah yaad sheegtayuu leeyahy sheekhi markaasuu bilaabaa marka xadaanii fulan qaala xadaanii fulan kanna waa gudbinaya ayb majaalista marka badanaa aadka u tirada badataa loo isticmaali jiray waxaan makarafoonadan iyo ma jiri jirin nin baa un geed intou koro sii gudbiyo mid kalea sii gudbi addugu majlisku sii weyn yahay ayb intana marka cilmiga waa ka barako badnaan haddana wax walba haddii la fududeeyo waxaa weeyaan waa waa himamka ayaa aad u gaaban ayb marka wuxuu leeyahay walow caduma majlis اlmumlii hadduu weynaado faballaqa canhu اlmustamliya uu ka gaarsiiyo mustamligii yani faballaqa uu ka gaarsiinayo canhu can shaykhi sheekha xaggiisa almustamlii mustamli fadahaba jamaacatu waxay ku tageen min almutaqadimiina iyo waغayrihim ilaa annahu yajuuzu inuu bannaan yahay liman samica almustamli mustamliga qofkii ka maqlay an yarwiya inuu wariyo dalika xadiidka can ilmumli oo ka wariyo kii sheekh ahaa mustamliga ma aha wالsawaabu اladii qaalahu اlmuxaqiquuna sida sawaabka muxaqiqiintu yidhaahdeen annahu laa yajuuzu dalika laakiin sida camalku ku dareeray mutaqadimiintu saas ciraaqi sheegoon tilmaamay wa qaala axmedu imaam axmed waxa uu yidhi fi lxarfi xarafka yudqimuhu ashaykhu sheekhu uu dhex gelinayo xaraf kale xuruufta uu sheekhu isdhex gelinayo nidaamku waa dabcan idkhaal luqada saas marka waxaa weeyaan xuruufta uu isdhex gelinayaa markaas baa marmar waxaa soo baxaysa xarafkii inaanu kulligiis ku wada dhawaaqaynin ayb xaddaanaadii oo kale waxaa dhici karta inuu naada maqlo wax isdhexgeliyo ama matnigii xadiidkiiba xaraf buu xaraf dhexgelinayaa falaa yufhamu aan la fahmaynin wa huwa macruufunna uu yahay xarafku yani wa qaala axmedu axmed waxa uu yidhi fi lxarfi xarafka yudqimuhu shaykhu sheekhu uu dhex gelinayo xaraf kale falaa yufhamu aan la fahmaynin wahuwa macruufun laakiin kelmaddu ay macruuf iska tahay mid la garanayo ay tahay arjuu waxaan rajaynayaa allaa tadiiqa riwaayatuhu riwaayadiisu inaynan ciriirjiyoomin canhu xaggiisa laga wariyo sheekha ama yacni sheekhaa in laga wariyo sidaa u yidhi isagoo kelmaddu ay saxan tahay wax dhibaataa male arjuu waxaan rajaynayaa allaa tadiiqa inaynan ciriirtiyoomin riwaayatuhu canhu werinta laga warinayo sheekha sidaa wax u idqaamay wa qaala waxa uu yidhi fi lkelimati kelmadda tustafhamu laga fahmi dalbo min almustamlii mustamliga kelmad baan si fiican kuu soo gaarin ninkii mustamligaad waxaad tidhi war maxaa tidhi baa tidhi kelmaddaa ma fahmina ii sheeg waa kuu sheegay in kaanad hadday tahay mujtamacan calayhaa in kaanad hadday kelmaddu tahay mujtamacan calayhaa mid dadkao dhan ku kulansan yihiin oo kelmad dadkao dhan wada fahmayaan oo yaqaanaan hadday tahay falaa ba'sa wacan khalaf bni salim mancu dalika ayaa isaga xaggiisa ka ahaatay oo ka sugnaatay ayb in kaanat mujtamacan calayha yani falaa ba'sa biriwaayatiha canhu oo sheekhiiba inuu ka wariyo wacan khalaf bni salim mancu dalika ibnu cuyayna waxaan ka maqlay buu leeya akhbaranaa camr bnu dinaar yuriidu xadaanaa faida qiila lahu qul xadaanaa qaala waxau yidhi laa aquulu liannii lam asmac min qowlihi kama aanan maqlin yanii ibnu cuyaynaan maqlay oo dhahayo naa naa naa camru bnu dinaar isagoo dhahayo naadana waxuu ka wadaa xadaanaa markii la yidhi qul xadaanaa dheh ma dhahayo yidhi liannii lam asmac min qowlihi xadaanaada inuusa kama maqan alaaata axrufin ma maqlin yanii alaaata axrufin haahay likarat الزixaam xaa daal haa ma aanan maqlin xaa daal haa ma aanan maqlin likarat الزixaam zaxmada iyo yani ciriiriga dartiis naadii baan maqlay naada un baan warinaya ayb isaga marka taasuu qabsaday samicu wuxuu kaluu yidhi hawri baan maqlay casharata aalaafi xadiidin toban kun oo xadiidan ka maqlay fakuntu astafhimu jaliisii kan ila fadhiyaan su'aalayey faqultu lizaa'ida baa wuxuu ku yidhi faqaala wuxuu yidhi laa tuxadid minha ilaa bimaa xafida qalbuka wa samica udunuka dhegtaadu wuxuu maqlay dhegaagu waxay maqleen qalbigaagu uu xifdiyey maa wax kale ha werinin marka la werin maayo kelmad ku dhaaftee dadku iska yaqaanaan ee markaa mustafhimka yacnii musamliga aad su-aasho ama aad yani ka war ninkii ama nin ku ag fadhiyo ninkan muxuu yidhi saas buu yidhi waa ka warin kartaa sheekh dhib male duuni adoon kala cadaynin in la kala cadayna way wanaagsan tahay ayb alkhaamisu masalada shanaad ayb marka waxaa kala duwan laakiin naada kutubaha ku dhigan qaarkood naa iyo yaa kitaabada ku dhigan iyo hanaa iyo middaas iyada ninka markuu kitaabka ka akrinaya naa ma akrinaye ahbaranaa buu akrinaya xadaanaa saasuu akrinaya waa dhammaystiraya eh. bilahi towfiiq sal اllah slm alaa nabiyina mxamed wala ali w saxbi